wuxuu markaa ahaa imaamka juuci faadila min muxadii ahli dimishqa mid fadli badan oo culammadii xadiidka ee reer dimishiq ah yuqadamu fi lfadli waaba laga hormarin jiray xagga fadliga oo dadku waxay u arkayeen inuu ama culamadu waxay u arkayen inuu ka fadli badan yahay cala bni abilxawaariy axmed bni abilxawaari inuu isagu markaa ka horeeyo ayaaba loo arkayey markaa waanu inkira isagu arintaa axmed ibn abilxawaari oo de isaguna ninkaa qiimaha badanayna arintani isaguna waa kan markaa samaynay qaala waxa uu yidhi markaa ibn abi daawud baa odhanaye wakadaalika saas oo kale ayuu ankarahu u inkiray abuljawsaa'i wa qays ibnu xabtarin wa gayruhumaa abuljawsaa waa aws bn cabdillahi sida sheekhu hoosta uu noogu dhigay aws ibn khaalidna waa la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 أنه قال دخلت على أسماء رضي الله عنها عباad بن حمزة qolyahan kolley nuskadan aan anigu haysto waxay leeyihiin nuskada waxaa ku qornayd ama nusakhdii khadiga ahayd makhtuudka ay kitabka kasoo taxqiijiyeen cubaadata bni xamza kolley markaa cubaadata bni xamzana dee nin la yaqaano ma aha qisadan cidda warisaana waa cabaad ibni xamza kole nuskhad makhtuudan anigu hayana safxaddii halkani ay ku jirtay ayaa ka dhacdayoo waxba markaa kumaan arkin marka cabaad ibni xamse weeyaanoo waa cabaad ibni xamsa eh, ibni abd eh, ibni cabdillahi ibni zubayr cabaad ibni xamsata ibni cabdillaah ibni zubayr ibn alcawaam eh, ibni zubayr ibn cawaam marka cabdillahi ibni zubayr oo dee saxaabi oo isagana saxaabi oo dhalay zubayr ibn cawaam ayaa awow ah cabaad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 markaa yamanidiina ay ooyayaan marka fajacaluu yuqriuunahu dee cidda qira'ada beraysa waa saxaabadii ciddan ooyeysayna waa raggii qur-aanka lagu akhriyayay markaa yamanida ahaa faqaala abu bakr radia allahu canhu haakada kuna abu bakr radia allahu canhu waxa uu yidhi saasaanu ahayn uma qasat ilquluub baa kusii jirtay laakiin dib bay qalbiyadii ka adkaadeen markii hore marka qur-aanka aanu maqalo saasaanu ooyi jirnay ayuu yihi abubakr radia allahu tacala canhu abubakr siduu qur-aanka ugu ooyi jiray iyo salaatuleylkiisa ilaa iyo markaa asmaa binti cumays markii la bal hadda sifee ay odhan jirtay beerkiisii inuu shiilmay oo kale ayaa maaragtay waxaw urtiisii aan helaya markuu markaa qur-aanka akhriyo waad garanaysaan caaisha radi canha markii uu rasuulku ku yidhi aabbaha u yeedh dadka ha tujiye markay u cudurdaaraysay waa tii tiri yaa rasuul allah ina ababakrin rajulu waa nin qalbi jilicsan oo oohin badan marka markuu maqaamkaagii istaago xamili maaye bay tiri ee cumar bnu khaaab aanu u yeedhno isagu dadka ha tujiyo marka abubakr radi allahu canhu dee saasuu ahaa laakiin haddana dee naftiisii weli wuu tuhmayaayo waanu qalbi adkaanay buu leeyahay radia allahu canhu wa can hishaami anahu ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري وأرضي ابن سيرين بل وحا أثبت الناس في ابن سيرين بقول يو ستدي أفرتك يا متضبي أفرتك كيف جيردي صهاي هشام بن حسان وحو يري ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين وحدعي جرتين